yeeshaa rafci heeda hooyaday daabidkahaa ku noolo ulmadu ka dhigriye cawiya subaw dukadhax tume cayaarakulan waan dhegeystayaal dilkiinba meelo joogtaan si walba idinoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeena mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa ah khamiis taarikhdu waxay ku aaseysan tahay lix iyo bisha februari sanadda laba qodobada barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka ah xukuumadda soomaaliya oo sheegtay in xubno badan oo al-shabaab lagu dilay howlgallo iyo dagaalo kala duwan oo ka dhacay qeybo kamida ah gobolada dalka oad dhegeysan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan laascaanood oo weli laga soo warinayo shaqaaqooyin u dhexeeya ciidamada somalilan iyo sidoo kale ciidamada deegaanka ayaana waad maqli doontaan sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa turkiga weli waxaa ka socdaa dadaalo lagu baadigoobayo dad la aaminsan yahay in weli la badbaadin karo oo ku hos jira dhismayaal burbursan xilli weli dad lasoo badbaadinayo xubnihii joogtada ahaa warar gudaha iyo dibadda ayaad dhegeysan doontaan anigoo cabdicasiis baarada barnamijka la socodsiin doona qorshayaa farsameyn doona markale kusoo dhawaada kulanka ka enen buri lahaa hantiina ka bixin lahaa hagarku maquurin halistaad igoysiyo halkaad igaga taali naftayda waan ku huri lahaa hantiina ka bixin lahaa agarkuuma quureynin halistaad igoysiyo halkaad igaga taali hawadhalisa caashaqaye guraac cidbakiinta geeridaay ku hortima wadhalisa caashaqaygura cidbakiinta geeridaay ku hortima raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba midna haybad ma yeeshin ka kaluun lahaynini ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna haybad ma yeesheen ka kaluun lahaynini

hayso hor caashaqa dhankayga waan kahanan lahaa weelu roon ku noqon lahaa hawaa guur ma diideen haddaan huba dhankaagee haddaad hagar baxayse dhankayga waan ka hanaan lahaa haweenu roon ku noqon lahaa hawaa guur ma diideen haddaan huba dhankaagee haddaan hagarbaxayse habeen keliya shaaquuyey mahirgalo ayee kuma fuulaye horta baro habeen keliya shaaquuyey mahirgalo ayee kuma fuula waxay haybad ku yeeshaan habsaman taguurke ragga iyo haweenkuba ragga haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsaman taguurke meelo looho oon horseed way looma haadsho way hawirantaa hoobeeyay haki caashaqa aayu habaabine meelan looho oon horseed way looma haadsho way hawirantaa hoobeeyay haki caashaqa aayu habaabine Thank you. jacaylka waan kula habaynlahila ku noqon lahaa hawl kuguma dhaafeen adigo haraad qaba habeen ka masiixdii hamakeenta caashaaqaye halacsiga ubakeenta hibashaadaye nabar horey hamakeenta caashaaqaye halacsiga ugbakeenta hibashaadaye nabar horey iyo haweenkuba midna haybad ma yeeshiin ka kaloon lahaynini qaybad ma yeeshin ka kaloon lahaynine hadhowbey oo layma heesi laylama hadli dooburday helay oobeyoisu hor caashaqa oona hadhowbey oo oh, layma hees laylama hadlin doburdayeelay hoobeyo iso hor caashaqa ah, hawdgadala lagu soo hirtaa hareeri dogla lahaadhsada biyowda dadku magaca qabeela kali beshu hayaante hawdgedala lagu soo hirtaa hareeri dogla la haadhsada haraadoo biyowda dadku gaha qabeela kali beshu hayaante adimiya lugo waxay haybad ku yeeshaan habsamaan taguurke haweenkuba raggayo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsamaan taguurke seed wadan looma haadshaga way hawiranta qaabeeyay haki caashaqa ayu habaabine heystaan walka dhugeedu yahay ragga iyo haweenka waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta xasan adan samater iyo khadiijo maxamuud qalanjo ereyada waxaa laga hayaa abwaan allah u naxariistay abwaan maxamed cali kaariye waana heysii soo baxay kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka knn war maxaa u dembeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal ma yamaadana qol maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteeda mid aanan ka maqnayn baad mudan oo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmasho melmasho tirisoo masaakiinta lu goysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaal marinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reeriyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa oky oky oky oky haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyoo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo mujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k n n kulmiyaad u taqaan ishii sharaf ciheeda hohoyaday ku noolo qaybaha hore ee barnaamijka kulanka kenya da dhegeystayaal aynu ku biloawnae dowladda soomaaliya waxa ay markaa ka hadashay dagaalo maalmihii lasoo dhaafay ama saacadii laga soo gudbayba ka dhacay qeybo kamid ah deegaanada iyo degmooyinka gobolada dalka kuwaas oo u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan yusuf al cadaala oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey arrimo badan oo markaa ku saabsan howlgalladii ay fuliyeen ee ciidamada dowladdu iyo dagaaladii dhexmaray al-shabaab faahfaahinta khasaarihii ka dhashay iyo arrimo badan uu ka hadlay uu tilmaamay in markaa xubno saraakiila ay ku dilaan ama ay ku jiraan xubnaha lagu dilay dagaalada ka dhacay qeybo ka mid mida ah gobolada dalka waa kan wasiir alcadaala waqti wanaagsan intaas ka soko waxaan doonaynaa maantay eh, halkan inaan faahfaahinno uga bixinno howlgallo xoogan oo ka dhan ah kooxaha khawaarijda ah oo saacadihii iyo maalmihii lasoo dhaafay si xawliga uga socday qaybo ka mida ah dalka gaar ahaan dowlad goboleedyada hirshabeelle galmudug iyo jubbaland howlgalka eh, ugu xooggan eh, uguna dembeeyey waxa uu ka dhacay eh, deegaanka lagu magacaabo iji oo saddex iyo labaatan kilomitir u jira magaalada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas waxaa lagu fara saaray koox ka tirsan maleeshiyaadka khawaarijta ah waxaana dagaalkaas ama howlgalkaas oo si wada jira ah ay u fuliyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka dadka deegaanka eh, gobolka eh, hirshabeelle ama dowlad goboleedka hirshabeelle iyo saaxiibada caalamiga ah ee taageera uu ku soo dhammaaday si guul ah ilaa hadda inta aan xaqiijinnay waxaa halkaas lagu dilay in ka badan laba boqol oo ka tirsan maleeshiyaadkii khawaarijta ahaa ee goobtaas ku sugnaa kuwaas oo meydadkooda halkaas ay ka soo aruuriyeen ciidamada huwanta ah ee wada howlgelayey islamarkaana la asturay islamarkaana muuqaalkooda iyo macluumaadkooda oo dhammaystiran gacanta lagu hayo goobtaas uu howlgalku ka dhacay ee iji lagu magacaabo waxaa lagu dilay maleeshiyaad horjoogayaal ahaa oo dhib weyn oo aad iyo aad u weyn ku hayay dadka gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo runtii dhibaatooyin aad iyo aad u daran ay u geysan jireen horjoogayaasha halkaas lagu khaarijiyey ee ka mid ahaa ilaa labada boqol maleeshiyaadka ee halkaas lagu dilay waxaa ka mid ahaa salaad maxamuud siyaad oo ahaa nin caan ku ahaa aruurinta ama dhaca xoolaha dadka masaakiinta ah ee ku nool gobolka shabeellaha dhexe si weynna dadka gobolkaasi ay u yaqaaneen kaasoo ahaa sharwade aad u qallafsan oo dad badan oo maati ah oo tabar daran xoolahooda dhacay waxaa sidoo kaleeta ka mid ahaa yuusuf cali sheekh oo ahaa horjoogihii khawaarijta u qaabilsanaa magaalada fiidow oo isaguna halkaas ku dhintay waxaa sidoo kaleeta khawaarijta halkaas lagu dilay ee horjoogayaasha ahaa ka mid ahaa horjooge lagu magacaabo sandheere oo ahaa taliyaha waxay u yaqaanaan khawaarijtu xisbada oo ah maleeshiyaadka sida gaarka u qaabilsan inay handadaan oo xoolaha ay ka dhacaan eh, dadka gobolkaas ku nool iyo nin lagu magacaabo xuseen dheere oo isaguna ahaa sharwade khawaarij ah ahaana ku-xigeenka eh, salaad maxamuud siyaad oo ah ninka aan eh, idiin sheegnay halkaas waxaa lagu qabtay koox nool oo intooda badan qaba dhaawacyo culus kuwaas oo hadda lagu hayo xaalad xanaanayn ah waxaa sidoo kaleeto intii hawlgalkaasuu socday eh, ciidamada halkaas ka hawlgalay ee mujaahidiinta ah ee khawaarijta halkaas ay ku laayeen kala wareegeen hub ka badan saddex boqol oo qori oo isugu jira hubka culus iyo kuwa fudud waxaa sidoo kaleeto eh, halkaas ciidamadu ay kula wareegeen agab kala duwan oo khawaarijtu ay isticmaalayeen oo ay ka mid yihiin daawooyin cuntooyin iyo agabkii kaleeto ee ay isticmaalayeen howlgal kale oo labaad ayaa waxa uu ka dhacay tuulada lagu magacaabo afcad oo ka tirsan gobolka hiiraan halkaas oo ilaa hadda uu ka socda howlgal xoog leh oo maleeshiyaad kale oo khawaarija oo goobtaa ku sugnaa eh, ciidamadu ay eh, ku wajaheen isla markaana si guul ah u socda ilaa haddana lagu guulaystay in qaybo badan oo ka mid a khawaarijta halkaa joogtay la laayo hase ahaatee faahfaahintiisa dib ayaan eh, insha allahu tacaala idinkala wadaagi doonaa howlgalka saddexaad waxa uu maalintii afaraad ka socdaa deegaano hoos taga magaalada bacaadweyn ee gobolka mudug halkaas oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka daraawiishta galmudug dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ah ay dhul hawd ah oo halkaa ku yaalla ku baacsanayaan maleeshiyaadka khawaarijta ah afartii maalmood ee howlgalkaasu socday ilaa hadda waxaan xaqiijinay geerida toddobaatan ka tirsan khawaarijtae halkaas joogtay waxaa sidoo kaleeto ciidamada ay ku guulaysteen in isaga oo nool oo fiyow ay gacanta ku dhigaan mid ka mida ah horjoogayaashii e, gobolkaas khawaarijta u qaabilsanaa oo lagu magacaabo e, salmaan daahir kaasoo ahaa ninka qaabilsanaa qaraxyada iyo caafimaadka e, halkaas intii howlgalku uu socday waxaa ka soo baxsaday furimaha khawaarijta maleeshiyaad isku dhiibay ciidamada qaranka ee halkaas howlgalka ka wada sidoo kaleeto ciidamada ka howlgalaya aagga bacaadweyne waxa ay soo ururiyeen islamarkaana astureen meydadka eh, toddobaatameeyadaas ka tirsanaa khawaarijta ee eh, lagu laayey dagaalkii eh, halkaas ka dhacay waxaa sidoo kaleeto intuu socday howlgalkaas oo weli socda laga saaray khawaarijta difaacyadii ugu waaweynaa ee ay ku lahaayeen gobolka mudug deegaanada lagu magacaabo qaycad iyo shabeelow oo ah dhul buuro iyo bacaad iyo hawd isugu jira oo godo tiro badan oo dhulka hoostiisa ay ka samaysteen hase ahaatee ciidamadu ay ku guulaysteen inay burburiyaan waxaana hadda eh, howlgalkaasi uu u socdaa sidii loogu talagalay dhanka jubbaland waxaa iyadana ka socdaa howlgallo xoog leh maalmihii lasoo dhaafay oo xooggoodu ka socda dhulka hawdka ah ee eh, ka agdhow ama ku eh, muxuu ahaa hoostaga degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose halkaas oo dhul hawda oo khawaarijtu muddaba ay godad ka qoteen oo ay ku lahaayeen xarumo dhulka hawdka dhexdiisa oo ay ku dhuuntaan ay howlgallo burburina ka wadaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka eh, daraawiishta eh, dowlad goboleedka jubbaland howlgalkaas oo si wanaagsan u socda saaka waa berigii khawaarijtu waxa ay isku dayeen in ay soo weeraraan oo ay dagaal ku soo qaadaan eh, saldhig ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo daraawiishta jubbaland ay ku lahaayeen deegaanka sanguuni waxa ay ciidamada oo runtii aad iyo aad u feejignaa xogtoodan ah ee khawaarijtu ay ku guulaysteen in ay caabiyaan oo ay muxuu ahaa fashiliyaan weerarkai halkaas khawaarijtu ay ku soo qaadeen goobtaasna waxay khawaarijtu uga carareen meydadka laba-iyo toban maleeshiyo oo afar ka mida ay ku xiraayeen eh, qaraxyo kuwaasoo ciidamadu ay joogteen ka hor intii aanay qarxin howlgalladaas oo dhammaantood eh, runtii si aad iyo aad u wanaagsan u socday intii ay socdeen waxaa naga shahiiday shan ka mid ah eh, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedyada iyo dadka deegaanka waxaa sidoo kaleeta dhaawacyo ay soo gaareen toddobo mujaahid oo iyagana ilaahay subxaanahu watacaala aan uga baryayno in uu caafimaad eh, degdeg ah siiyo waxaan runtii guud ahaan eh, halkan hambalyo uga diraynaa ciidanka qaybihiisa kala duwan eh, haddii ahaan lahayn ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka nabad sugidda ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedyada dadka deegaanka oo dhammaantood aan ugu hambalyaynayno guulaha isdabajoogga ah ee furimaha dagaalka ay ka gaadhayaan waxaan kaloon u hambalyaynaynaa shacabka soomaaliyeed oo khawaarij kasta oo la dilaahi uu yahay qodax laga siibay gaar ahaan horjoogayaasha dhibka tooska ah ku hayay shacabka ee handadayay ee xoolahooda dhacayay ee maanta iyo xalay muxuu ahaa lagu laayay gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo gobolka galmudug ama gobolka mudug qaybo ka mid ah waxaan sidoo kaleeto muxuu ahaa ku faraxsannahay inaan halkan ka sheegno in nambar badan oo ka mid a ah khawaarijtu ay meelo kala duwan oo ah aagaga dagaalka ay iska soo dhiibeen kuwaasoo tiradoodu ay soo kordhayso una muuqda in eh, ay isku dayayaan inay ka faa'iidaystaan baaqii dawladda soomaaliyeed ee ahaa in inta ay nabad qabaan ay isaga haraan eh, fikirka khawaarijta dowladda soomaaliyeed waxay u mahad celinaysaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed taageeradooda muuqata waxay ugu baaqaysaa inay sii wadaan eh, garab istaagga dowladda soomaaliyeed ay ku garab siinayaan dagaalka khawaarijta waxaa kaloo dowladdu ay markasta u mahad celinaysaa saaxiibada caalamiga ah oo dadka soomaaliyeed ku garab taagan inay ka adkaadaan cadowgooda kuna guulaystaan dagaalka ay ku jiraan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan alcadaal ayuu ahaa oo markaa warbaahinta uga warbixinayay arrimo badan oo xukuumadda soomaaliya ay fafaahisay oo ay ka mid yihiin dagaallo iyo howlgallo ay sheegeen ciidamada dowladdu ay ka sameeyeen qeybo kamida ah gobolada dalka iyo dagaalo toos oo dhexmaray al-shabaab iyo kuwa dowladaba markana gudoomiyaha golaha shacbiga sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa markaa waxaa la sheegay inuu gudoomiyey shir uu la yeeshay ama kulan ula qaatay xubnaha guddiga joogtada ah ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya waxaa la sheegay in gudoomiyaha markaa ka warbixiyey xubnaha guddiga joogtadana warbixin ka siiyey arrimihii uu aaday deegaanada koonfur galbeed oo in muddo ah ku sugnaa waxaan arrimaha kamid ahaa shirkii dib heshiisiinta koonfur galbeed oo markaa uu sheegay inuu guul kusoo dhammaaday waqti badanna geliyay sidii xal loo gaari lahaa sidoo kale waxauu guddiga joogtada ee baarlamaanka kala hadlay sidii markaa loo qaabeyn lahaa ajendayaasha si ay u kala hormarsan yihiin loola horgeyn lahaa xubnaha baarlamaanka si gaar ah hindisa sharciyeedka maareynta deegaanka iyo sidoo kale hindisa sharciyeedka dhowrista xogta oo labaduba muhiim u ah markaa marka la eego nidaamka dowladnimada guddiga joogtada ee golaha shacabka waxaa la sheegay in markaa ay bogaadiyeen dadaalada gudoomiyaha golaha shacab iga sheekh aadan madoobe uu markaa ama doorka uu ka qaatay shirkii diiwanshiisiinta koonfur galbeed ka ugu dambeyn markaa guuleystay xubnaha guddiguna waxa ay warbixin ka dhageysteen gudoomiyaha guddiga garsoorka iyo awqaaftii arrimaha diinta iyo xubno kale oo kamid a ah guddiga horumarinta adeega bulshada oo baarlamaanka xubnaha gudiyada u qaabilsana kuwa oo markaa laga dhageystay arrimo muhiim ah oo ku saabsan sidii markaa loo kala hormari lahaa ajendayaasha ama hinsharciyaadyada kasoo gudbay golaha wasiirada ee markan baarlamaanka horyaala laascaanood aan eegna markan ah, weli waxaa laga soo warinayaa magaalada laascaanood ee gobolka sool deganaanshahan caga badan ku taagnayn iyadoo lasoo wariyey in dhowr madfaac ay ku dhaceen xaafado kamid ah magaalada rasaasteelteena laga maqlayo inkastoo haatan dagaal toos aan lasoo warin haddana weli waxaa markasta laga cabsi qabaa inuu bilaaban karo iskawarmaad u dhexeeya ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa somalilan oo muddo toban maalmoodaba ku dagaalamaya qeybo kamid a ah magaalada laascaanood ee gobolka sool ma jira ilaa haatan xal laga gaaray khilaafka u dhexeeya dadka gobolada sool iyo sidoo kale somalilan waxaana mar waliba jira walaaca ku aadan in uu sii socon karo dagaalkan dhiiga badan uu ku daatay beesha caalamka ayaa dhowr marbaaq kasoo saartay uguna baaqday si shuruuda aan loo joojiyo dagaalka xukuumadda somalilan waxay ku dhawaaqday xabad joojin ilaa iyo haatanna ma dhaqangelin oo weli waxaa la maqlayaa in dagaaladu ay ka soconayaan qeybo kamid a ah magaalada laascaanood barnaamijka kulankana dhegeysanaysaan idaacada kulmiyana waa nagala socotaan dhegeystayaal bulshadu weli barnaamijka kulankan dhegeysanaysan idaacadda kulmin ad nala socotaan dhegeystayaal markana dalka ruwanda haddaan eegnana ciidamada ruwanda waxa ay tilmaameen inay markaa iswadaarsadeen rasaas ciidamo ka tirsan kuwa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo dhanka xadka labada dal iyadoo ay erkiis ku shareerayso xiisada u dhexeysa dalalka kongo iyo sidoo kale ruwanda qoraal ka soo baxay xukuumadda kigali waxaa lagu sheegay in ilaa labaiyo toban ilaa afariyo toban xubnood oo kamid ah ciidamada kongaaleeska ay markaa gudaha usoo galeen aagga dhanka xadka ee u dhow galbeedka magaalada rusizi oo markaa ay rasaas iswedaarsadeen kuna fureen ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada xuduudda ee ruwanda arrintaana waxay ku tilmaameen inuu yahay ficil gardarro ah oo ka dhan ama daandaansi ka dhana xukuumadda kigaali ciidamadayadu waxay ka jawaabeen askar ka tirsan kuwa konga oo markaa gudaha usoo galay qeybo ka mid ah xadkeenna ma jiro wax khasaara oo dhinacaygana soo gaaray xaaladdu haatan waa ay degan tahay ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay militariga xukuumadda kigali dhinaca kale xukuumadda kinshasa ee congo ayaana waxay beerisay gaashaankan u daruurtay in ciidamadeedu ay ka tallaabeen ama ciidamadeedu ay gudaha u galeen aagga xadka dhanka ruwanda waxayna ku tilmaameen arrintan inuu yahay mid la doonayo in iyana ay ku xaalaysato inay daandaansi ka dhana ah xukuumadda kinshasa ee noqoto kani ma ahan in lagu tilmaamo inuu yahay mid saxa xaaladu ma aha mida taagan ciidamadoodu ma aysan gaarin mana gaarin aagga gudaha ruwanda waxaa rasaasta furay kuwa ruwandeeska ayuu yiri mid kamida saraakiisha maamulka gobolka oo lagu magacaabo ninka lagu magacaabo niwabije kazi waana maayarka koonfurta gobolka kivu qoraal uu soo saaray uu ku sheegay sidoo kale waxa uu ku tilmaamay eedeynta ka timid xukuumadda kigaali ee ku aadan marka la eego arintan in ciidamada koongaaleesku ay kasoo gudbeen xadka gudahan usoo galeen dalka ruwanda inta waxba kama jiraan tani waa mid been waxba kama jiraan waxa ay sheegayaan waa hadal abuuris iyo sidoo kale been waxay arinta u muuqataa mid la doonayo in lagu rumaysto ama run looga dhigo daandaansiga ay wado kigaali ayay sidoo kale iyana kaga jawaabeen xukuumadda kongo ruwanda waxay u muuqataa mid markan u bareertay si ku talagal ah inay markan nooga dhigto dhibanayaal waxa ay soo galeen iyagoo oo markaa adeegsanaya awood ciidan gudaha dalkayaga waxay markaa aynu uga jawaabnay inaynu isdifaacno gobolkayaga ayaynu ku sugannahay ayuu yidhi afhayeen u hadlay maamulka gobolka kivo xiisada udhexeysa ruwanda iyo konga ayaa arkiis ku shareereysa marka la eego iyadoo oo labada dal ay u muuqdaan markan kuwo aada ugu kala fog arrimaha diblomaasiyada iyo siyaasadda dhibaatada ugu badan waxay ka jirtaa marka la eego xiisadda ka taagan xadka labada dal gaar ahaan koonfurta dalkaasi gaar ahaan kivu halka lagu magacaabo bishii lasoo dhaafay ruwanda ayaa ku eedeysay ciidamada kongaaleesku in diyaarado dagaal ay wateen ay gudaha usoo gashay hawada magaalada loo yaqaano goma oo markaa dhacda xadka dalalka ruwanda iyo sidoo kale konga waxaana arintaa kadib looga jawaaba rasaas ay rideen ciidamada ruwandeysku kinshaasa arrintaa waxay ku tilmaantay weerar ku talagal ah oo gardarro ah oo markaa la doonaya in lagu soo qaado xukuumadda kongo sidaa ayna markaa xiisada labada dal ay cirka iskugu shareertay arrintaana waxay keentay in mar weliba ay kordhi karto cabsida laga qabo in dagaal toosa ah uu dhexmari karo dalalka ruwanda iyo sidoo kale kongo waxyaabaha ugu badan ay isku eedeynayaan waa in marka la eego ay jiraan arrimo badan oo dhanka siyaasadaasi ah, gaar ah xukuumadda kinshasa waxay ku eedeyneysaa ruwanda inay taageerto maleeshiyaad dhibaato ku haya kongo oo ka dagaalama oo markaa u muuqda kuwo fallaaga ah halka ruwanda ee iyana beenineysa arrintaa mar walbana ee marka gaashaanka u daruureyso turkiga haddii aynu eegnana weli waxaa ee eh, dadaalada la doonayo in markaa wax looga qabto looguna gurmado dadka ay saameeyeen dhulgariirka xoogan ee ku dhuftay qeybo kamid ah dalka turkiga iyo syria tirada dhimashadu saacadba saacada ka dambeysa waa ay sii kordhaysaa haatan waxaa laleeyahay tirada waxa ay ku dhowdahay labaiyo oo ruux soddon iyo ruux waxa ay ku dhinteen sida lasoo wariyey xogihii ugu dambeeyay dalka turkiga halka shan kun ruuxna ay ku dhinteen syria warbixinada ugu dambeeya ayaana arintaa muujinaya hay-adda bisha cas madaxeedana waxa uu leeyahay arrimaha caafimaadka marka la eego aad ay xaaladu khatar u tahay marka la eego dhinacyada dadku ay ku sugan yihiin goobaha qaar ee dadku isugu tageen iskuraranka ah si gaara ah syria ayuu walaac ka muujiyey syriya waxay wajahi kartaa khatar dhanka caafimaadka ee cudurro inay ka dilaacaan goobaha ay dadku ku sugan yihiin boqolaal iyo kumanaan kun ayaa ka barakacay guryahoodii iyo goobihii ay ku sugnaayeen ee ka agdhowaa gooba dhulgari ku dhuftay taasi waxay keeni kartaa cabsi badan haddii aan wax laga qaban ayuu yiri madaxa hay-adda bisha ee bariga dhexe waxaana weli socdaa dadaalada la doonayo markaa in la eego wax looga qabto dadka ay saameeyeen dhulgariirka turkiga waxaa laleeyahay shan labaatan bilyan oo doolarka mareykanka ayaa markaa wajahaya oo ah marka la eego burbur dhaqaale inta yarta haatan ee dalkani uu ku jiro dhibaatada dhulgariirka waxaa aada sar u kacay ee laleeyahay marka la eego qiimaha waxyaabaha muhiimka ah ee qalabka dhismaha la iibiyo sidoo kale waxaa maciishada ayaa sare u kacday qeybo mid a ah dalka arintan waxa ay keentay in markan dhaqaalo burbur xoog leh uu wadankani ku jiro lana dareemayo in arintani ay ka dhalan karto marka la eego sicir barar xukuumadduna ay dhibaato ku keeni karto haatan arrimaha jira afhayeen u hadlay hay-adda unisef waxa uu leeyahay oo lagu magacaabo james eller oo la hadlay al jazeera waa muhiim in markaa la gargaaro caruurta ku sugan koonfur galbeed dalka syriya oo uu tilmaamay inay khatar ugu jiraan inay macluul iyo gaajo u geeriyoodaan iyo sidoo kale cuduro haatan waxaa u baahan gargaar deg deg ah kumanaan caruur ah si loo badbaadiyo noloshooda taa ayaa naga go-an waa in si deg dega ah arintaa loo gala ayuu yiri james eller oo markaa la hadlay warbaahinta al jazeera waana afhayeen u hadlay hay-adda qaramada midoobey ee caruurta ee unisef waxaa socda dadaala lagu doonay in wax looga qabto arrimaha taagan gaashaanbuurta naato madaxeeda james storberg ayaa la ballansan kulan inuu la yeesho hogaamiyaha turkiga rajab dayib erdogan waxa ayaabaha ugu muhiimsan oo kala hadli doonana waa sidii wax looga qaban lahaa arrimaha ka taagan turkiga oo xaaladiisu markaa ay u muuqato mid aada kaga sii daraysa marka la eego dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay dhulgariirka dalkan ku dhuftay dhibaatada haatan jirta iyo sida loo baahan yahay in markaa si degdega looga jawaabo si wax looga qabto arrimaha jira iyadoo markaa ay muhiim tahay sida ay soo warinayaan xoguhu in turkidu ay degdeg ugu baahan yihiin inay helaan gargaar bini-aadanimo dadka ay saameeyeen dhulgariirka sidoo kale dhaqaalo toosa ah in lagu taageero dalal badan oo dunida ka mid a ah ayaa waxaa laleeyahay waxa ay markaa dadaal ugu jiraan inay wax kaga biiraan dadaalada lagu taageerayo xukuumadda waddankaasi turkiga dhinaca kalena madaxweynaha dalka belarus waxa uu leeyahay waxaa dhici karta inaynu ku biirno dagaalka ruushka iyo ukrein haddii ay markan ay u muuqato xaaladdu in aan marnabo laga fiirsan gaashaanbuurta naato dadaalka ay ugu jirto markaa in la taageero ukrein madaxweynaha dalka belarus alexander lukashenko ayaa waxa uu markaa sheegay inuu uga digayo haddii markaa ukrein ay soo aado dhankaasi iyo dalka belarus inay kaga jawaabi doonaan weerar ama rogaal celis si toosan ay ugu milmi doonaan inay qeyb ka noqdaan dagaalka tooska ah ee ay kula jiraan marka la eego dhinacyada ukrein iyo xulafada reer galbeedka belarus ayaa xulafo dhowlaha ruushka waxaana markaa u muuqataa mid markan digrin u direysa ukrein iyo xubnaha kale ee markaa ay isku aragtida yihiin barnaamijka kulankeena dhegeysanaysaan idaacadda kulmina oad nagala socotaan dhegeystayaal k n n ku helayo intuu ku durayo sikaraadabani nafjaaxayl saaqiriyo sibnima ku xaggiisana la seegi maaye wahungoobo sameeyo sadaaqad heer ma madhiise allafiyo sadkiisana la seegi maaye adan jalaana saaxi madadbaysidiho hobaaley sidirgam abaakula cayaarto abaakula cayaarto sigar waxaad ku dhaartay siday noqon allaa oge isaas eegnay gabadha siday noqon allaa oge siday noqon gabadha soomaalida ka doortay

noqon allah oge siday noqon allah oge isaa sheegnay gabadha soomaalida ka durotesiday oge siday noqon Thank you. kala dibaab saxanshigaran weyday samaahe nafsigaa ku soo celi sirmaqabaninkii ana dibaa u saxanshig ಸಮಾನಿ ಶ್ರೀಗಾ seegnay gabadha soomaalida ka doortay siday noqon allaa oge isaa seegnay gabadha soomaalida ka doortay noqon heestan eh, uu ku luqeynayay fanaanka maxamuud cali burci ereyada waxaa iskale cabdiqaadir muuse laxankana maxamuud ismaaciil xudeydi ayaa saaray dhextaalka barnaamijka kulanka ka yeelanayadeed heese kale ayaa noo soo socda balse markaan waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantaoo kale waxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalin khamiisa taariikhduna waa lix iyo tobanka bisha februari sanadka labada kun waa maalinta afartan iyo toddobaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadka saddex boqol sideed toban cisho haddii dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labada kun madaxweynihii xilligaasi ee soomaaliya allaha u naxariistay cabdulaahi yuusuf axmed ayaa wareegto uu soo saaray waxa uu ku mamnuucay dhoofinta dhuxusha maanta oo kalena sanadkii labada kun koob iyo tobankii allaha u naxariistee waxaa dalka ingiriiska ku geeriyooday axmed cali dararamleh oo ka mid ahaa fanaaniinta hobolada waaberi maanta oo kalena sanadka markuu ahaa labada kun toddobiyo tobankii madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xilka kala wareegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud isla maalintaasina agagaarka madaxtooyada soomaaliya waxaa ku soo dhacay madaafiic khasaare kala duwan u geystay dad rayid ahaa maanta oo kale sannadkii labada kun sagaaliyo tobankii dowladda kenya ayaa ku dhawaaqday inay xiriirkii diblomaasiyadeed u jartay dowladda soomaaliya waxayna amartay inuu dalkeeda ka baxo danjiraha soomaaliya iyadoo u yeertay safiirkeedii muqdisho maanta oo kalena sanadkii labada kun iyo koox xubaysnaa ayaa degmada afgooya waxa ay ku dileen wariyihii warbaahinta kulmiye ee gobolka shabeellaha hoose allaha u naxariistee cabdiweli xasan online maanta oo kalena sanadkii labada kun koob iyo labaatankii allaha u waxaa geeriyooday sheikh nuur baaruud gurxan oo ka mid ahaa culimmada soomaaliyeed maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol afartan shantii ciidamo maraykan ah ayaa ka degay dalka filibiin xilligaasina waxaa socday dagaalkii labaad ee adduunka maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii koox xubaysnaa oo kurdiyiin ahaa ayaa waxa ay qabsadeen safaarado dhowr ah oo ku yaala yurub waxayna xilligaasi dalbadeen in la sii daayo hogaamiyahoodii cabdalla oglaan oo xilligaasi u xirnaa dowladda turkiga ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii labada kun sideed iyo tobankii xaalad deg deg ah ayaa lagu soo rogay dalka etoobiya maalin kadib markii uu iscasilay ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee xayla maryam jasaliin guud ahaana wayga intaa saaxiibayaal xubinteennii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n xubintii maantao kale maxaa dunida ka dhacayaad maqleysoona qeyb ka ahayd barnaamijka kulanka k n n markaana dalka armeniya waxa uu sheegay markaa in ay diyaar u yihiin inay fuliyaan qorshaha heshiiska nabadda ee la dhexdhiga labada dal si loo dhameeyo khilaafka labaatanka sano ka badan jiray ee la xiriira dhulka isku haystaan gaar ahaan gobolka nagorno karabakh sidaa waxaa sheegay ra-iisul wasaaraha waddankaasi armenia labadan dal ee horey ugu jiri jiray midoogii sofiyeeti ayaa waxaa markaa ay sheegeen inay heshiis ka gaareen khilaaf sanado soo jiitamayay ka oo sababay in dhowr jeer ay dagaalamaan dagaaladaas ay ku dhinteen kumanaan kun oo ruux oo labada dal ah heshiiska labada dhinac waxa uu markaa u ogolaanayaa in si farsamo ah loo fuliyo sidoo kalena laga hortago wax weliba oo jabin karaa heshiiskan nabadeed ra-iisul wasaaraha wadankaasi armenia oo la hadlayey xubnaha golaha wasiirada waxa uu sheegay in xukuumadda yerevan ay diyaar u tahay in laga wada shaqeeyo sidii loo fulin lahaa heshiiskan nabadeed inta ayaga kaarintoodana ay fulin doonaan si ay markaa loo soo celiyo xiriirka diblomaasiyadeed dibna loogu aasaaso xiriir diblomaasiyadeed oo ay la yeeshaan xukuumadda bako waxaynu markaa u gudbin doonaa xukuumadda azerbaijan si markaa iyana ay qeybteeda uga qaadato inagoo markaa wada ogolaanayna in horey loo dhaqaajiyo horeyna loo wado heshiiska nabadda waxa uu noqon doonaa mid ay aqbali doonaan dadka azerbaijaan si loo saxeeyo heshiiskan waxauu noqon doonaa midka ugu dambeeya ee rajada abuuri doona dalalkan ayaa waxaa inta badan ka dhexeeyey khilaaf ku aadan gobolkan koorno karabakh iyadoo dhowr jeer ay dagaalameen balse dagaalkii ugu dambeeyey ayaa waxaa markaa laga gaaray heshiis xabad joojin ah inkastoo dhowr jeer ay fashilmeen heshiisya xabad joojin ay horey u wada siixdeen labada dal oo markaa ay mar kala dagaalameen ururo ay ka mid yihiin ama dalal ay ku jiraan ruushka mareykanka faransiiska iyo dalal kale ayaa waxaa markaa ay ka shaqeynayaan in xal loo gaaro khilaafka labada dal ka dhexeeya si markaa looga baaqsado inay mar kale dagaalamaan heshiiskan waxaa dhowr jeer markaa ka wada shaqeeyay dalal badan waxaa markaa ruushia ay ku eedeysay armeniya in iyadu mar waliba ay burinayso heshiiska nabadda ay la seexdeen azerbajaan taasina ay tahay caqabada ugu badan ee haysata ayna keenayso in xukuumadda yerevan iyadu ay mar waliba ka shaqeynayso in hore loo wado ama uu hore sii socdo khilaafka ka dhexeeya dalalka azerbaijan iyo armenia markii uu burburay midoogii soviyeti dalalkan ee armenia iyo azerbaijan waxaa markaa ka qarxay khilaafyo iyo dagaalo sokeeya oo sababay dhimashada soddon kun oo ruux iyo sidoo kale barakaca malaayiin kale sidaasi lamida ah dagaal ayaa ka qarxay labada kun gobolka nakoorno karabakh waxaa ku dhintay lix oo ruux waxaana dagaalkaasi soo afjaray heshiis ay garwadan ka ahayd ruushka kaasi oo markaa lagu soo afjarayay in markaa lagu kala adkaado dagaalka sidoo kalena gobolkii laisku haystay xal laga gaaray khilaafkiisa waxaana muuqata in markan ay dadaal ugu jiraan xubnaha labada dal sidii loo soo afjari lahaa khilaafkan balse mar weliba waxaa jirta ay leeyahay in dhinac kale uu ka leeci karo eh, marka la eego heshiisyada ay wada gaarayaan labada dal ee armenia iyo azerbajaan oo marba marba ka dambeysa waxaa laleeyahay dal unbaa burinaya taana waxay keenaysaa in markaa uu khilaaf bilaaban karo eh, ugu dambeyntiina xukuumadda kuuriyada waqooyi waxaa laleeyahay la joojiyay in dadku qaar ay u bixin karaan magaca gabadha uu dhalay madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim janan waxaa lasoo wariyey in dowladdu diiday go-aan laga soo saaray in haweenka dhalay gabdhaha aysan marnaba ugu magacdari karin magaca gabadha uu dhalay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim janan arrintan waxay hadalheen badan ka dhex abuurtay warbaahinta xukuumadda biyongyong waxay sheegtay in markaa lasoo saaray go-aan lagu gaaray in aan marnaba la isticmaali karin eh, magaca gabadha uu dhalay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi loona bixin karin gabar kale gabadhan oo labaiyo toban sano jir ah waxaa markaa lagu magacaabaa jo i waxaa markaa ay markaa ay u sheegtay in warbaahinta qaarkood ay isticmaaleen hadalheyn badan ay arrintan dhalisay sidoo kalena waxaa lagu amray dadkaas inaysan marnabo magacan isticmaali karin kim jo i oo iyadu markaa la aaminsan yahay inay kamid tahay xubnaha ugu muhiimsan ee uu dhalay kim janaan hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa la mamnuucay in haatan magaceeda ay baxsan karaan dadka kale markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay war kalamaanay waxaa la yidhi ilaahii xigmada maansadiiyo gabayga muuneeyey oo midhaha suugaanta iyo xarafka miisaamay oo hadalka qaybta u macaan nala mataaneeyey oo maanka noo geliyey baa mahad leh oo weyne asagaa qofkii maamiyiya kii micnaha dhuuxa hadba xubin ku soo maaxatoo maqalka saamaysa maskax udhisa noo yeelay iyo miirka taamka ahe asagaana laga maarmin oo caabudaad mudane murtibaana sooma soomaaliyay laga macaashaaye adinkuna wax maalaayacniya ha u war hangolow ilaahay tiisan laga tegayne nimanku tiirsani ma toobad keene war wali kala leeray timiragaabayta taagsatay tukaansho galey sakareetaakaduu jaro iin tartiibidey teegana le hibala oo tabeykii warmadayow saad u sheegtay waxaan maqli jiray turunturooto kuftay dhacday ayaa taqaan taladiis eegto luntay ayaa taqaa axmedo waxaa kaloo la yidhi turuntuurotay kuftaayaad taqaanee xaaka aloo taaqaan turuntuurotay kuftaayaad taqaanee xaaka aloo taaqaan war cabdulla waxaad ka tagtay kii ka saarila waa kan waan wallaweynay dee anigu halkii baan qabanayaa warwaaqlow cad ma wadataa warwar ma haysaane dad badan waxay dhihi jireen madaxweynaha somalilan muuse biixi waa askari madax adag laakiin maanta war ka soo baxay oday nabadoona ah oo jilcay warkiis buu ahaa war madaxweynuhu ma laascaanuu tegey war madaxweynihii laascaanood maxamed jabuutaawe miya u aqoonsaday muuse wartaasi nabadoonnimo maahe warka hanaga dhexgeline diiddi imi diidnaaba diido walkii ninkaahee u ahaaytay aryamadeeyow muuse warkaaga ma yaqaani xanta maad iska dhaaftid warmadeeyow ma waxaad leedahay dadkii la soo tarxiilay uqubadoodiyaa laascaanood ku dhacday buda waryaa un ahaana hasaadow makadow ahaana naw warmadoyow ma adigoo bursislaa doonaysaanaad dib u soo noqotid war dad falan baa tihiin waxna laydinma sheegi karee madaxweyne muuse biixi wuxuu yidhi arya muuse suudi waa sana tare hanabin madaxweyne ma sheegan weligiisi aryaa tanoo kala arkay war cabdullow horaa la ii qasayee warka hayga dhex geline madaxweynaha somalilan wuxuu yidhi maanta layga fili maayo hargeysa wixii siyaad barre ku sameeyey inaan magaalo kale ku sameeyo cid kalena laga fili mayo war diyaarada ma haysa miyuu rasaastiya oo dhamaatimati timati anaga bannaaytan leymahayne leya gabla nabahe inaan warkaas muuse aqaanin war waad falantiinooda nabadoon buu isu beddelaye wuxuu kaloo yidhi reer laasacaano inay naga adkaadaan baa nooga wanaagsan inaan isku baaba'no waan saxasildheh warwaaqlow micirka fariintaa ku soo faray mase faysal cali waraabe war hanala waalanina madaxweynuhu wuxuu kaloo intaa ku sii daray laasacaanood waxaan u dirnay salaadiinaan ciidan wadan waxaanan dhahnay waxaa idin ilaalinaya garaadada reer laasacaanood ciidanka ilaalinaya calamo cadcadoo nabadeedna waanu dhiibnay waxaanan ku nidhi reer lacaanad ama ha laayeen ama nabad ka keena aryaadhaha anigu maanta wixii laga bilaabo waaqle iyo qowdhan iyo dhegaysamaayo faysal cadi waraabe sababto ah waa kuwii dhihi jiray korneelkuwaa handaraaba hadda ma ninkan calanka qad ha la qaatay yiriyaa waxandaraabaya war cabdulow taariikhda wax kama baratide madaxweyne farmaajoba markii xabadu xarunta baarlamaanka soo gaartay buu muddo kororsigii ka noqday inijanaofad kale tabaroo iidii e diyaarilankuhato ka hor war hadda muuse biixi wuu isdhiibe miyaadna leedihiin wardi odayga dagaalka waa lagu hagraawar adagu asagaa markii hore siyaasadda dadka ku hagraday war siyaasiyiinta mucaaradkii taageerayaashooda odayga dagaalka waa ku hagradeen waan waa kugu dhimay oo kaa dhimay arrinkii somalilan wuxuu marayaa taageer allahayow arrinteennan kala tal adaa toosin karaaye war kalemaanay war ma haysiine amiiradii shabaab waxaa la yidhi amiir karatay layidhaahdo loo malaynayo inuu afgembiye amiirkii shabaab ayaa shaqadii ka fariisiyey dhammaantood waxayse igu darnayd markii la tirinaya amiirtada shaqada laga joojiyey waxaa lagu soo daray amiir guura liyaado guriceel ka soo jeeda warna salaam managsada arasaay ma eh, aha anigu markii la yidhi amiirooda cabdulle la yidhaahdaa eelbaraf lagu dilay waa filayay in amiir guura la yidhaahdo guriceel ka soo jeeda la soo sheegayo wararta warlaweyna idinkaa nimanka nooga warroone godana ma nool markaan maqlay amiir guura la yidhaaho guriceel ka soo jeeda waxaan soo xasuustay wararooda cabdulle ka maqli jiro ahay arnimayahow dad lama aamino ama ha yaraada ama ha weynaadee garoonnada cabdillah waxaan kaloo ka maqli jiray majaabeesa meel kale ka muulax muulax leeyihiin anna waxaan kaloo maqli jiray dad way isku suul iyo saaneeg yihiin anina wali kale dheegi jiray hidid waan shagaar hoose ku hariire war anuu markaan maqlay amiir guuran la gurceel ka soo jeeda inta shakiyey ayaa warkii waxaa la sii daba dhigay jilibuu ku goodoonsan yahay markaasaan xoogaa qaboobo isiri dadku waa sami badan yahay haye ma madaxweynahan dhihin shabaab waxba lelama wadaagi karo marka ninkii magac la wadaagaa sow in la baara maaha aryaadhaha nin dhinta miyaa anigu waa noola oda cabdulaahi ceelbaraf lagu dilana ewalow magacayga koobiyeeye cabdulla waama dhimo ama nolowe haddaan yidhi cabdulla ma tihid miya maxaad isu wareerihaysaa amiir guura waa nool yahaa lagu yidhiye war kalemaanay war ma haysiini waxay fali jireen baa lagu falay khawaariij ma laysku qarxiyeyn adeerow war salaad subax idinkoo dukanaya miyaa la arkay oo la gaaday war masakawaadaa laga qaaday horta shabaabaa salaad subax dukadayaad ka soo xigateen war markay dadka qaldayaan waa tukadaan aryaadhaha ma waalantihin nin salaad dukada salaad wax ku gaada war anugu waxaan un hubaa inay dadka masaajidada ku xareeyaan ay bannaankaytu istaagaan caryaa soo baxa dhihi jireen oo kaali dulmagin dadkii salaadada shabakaaya ama tukudaagna latiina war dabuubtay ku hadlaan iyo dubkay noog yihiinoo waa daalimiin garardaystee diloo laaya bulshay warni waxaadu labay carabiyay ku hadlaan aryaadhaha hadha ka horberiyay dagaal buxudiin la yidhaa muqdisho ku soo qaadeen war cabdulow nihaayatulmuctadiinay ku dhaheen aryaanahaab haddow hogaamihaya shaqadayda maahina berigaas waxay dhaheen soonkii dadka dagaalamaaya waa laga koryeelay mugga la afurayayna dagaalka soo qaadi jireen mugasamigay cabdulla dhaqan xumadoodaas xusuustay oo la yaabayna wuxuu yidhi howna way tuu soomaan waa neeceen naxlinaa jireen na way tuu soomaan waa jireen war dad falanaatiin waxna laydinma sheegi karee mudug dagaalkii ka dhacay ciidanka iyo macawisleyba nimanku waxay fali jireenay ku faleenoo madaxay ka gureen wareer hiiraanba gacmahoodii bay suuqa keensadeenoo waa kuwa ariga gowra ay dheheen inta ka soo jareen war cali jayta madaxyadaa laga gadi jiray haddana ma loo geeyey war reer galmudug waxaan arkay sidoodiyoo kale idinkoo inta madaxyadii ka gooyay dhagaha ku dheggan waxay fali jireen baa lagu falay khawaarij war khawaariijta wixii ay jireen in lagu falo horta maahan faduul ficilkoodina weeye haa ohe xaqaa feer ka dilaacay geedkaad beerataad mirihiisa gurataa war weli warkaydina ma dhammayna dad fududaa tihiine gobolka hiiraan meesha layidhaha eji khawaarijtu waxay isu ekeeyaana layidhi macawisley kadibna ciidamada ciidankii waxay kala garan waayeen iyaga iyo ciidamadii deegaankaee macawisley sababtoo ah cidka in looga soo dhacaa la rabay kadibna macawisley oo ay isku riqmeen khawaarijtaa layidhi dibu baxoo noo nasta markaas wixii ka dambeeyeyna ciidanku koryo hoosay uga yimaadeen hadda kobtaydii maaragtaydii ka dhacday galmudug iqarsay noqoto war madaxweynaha galmudug qoorqoor degmada guraceel ka hadlaya wuxuu yidhi hadda waa la dagaalamaynaa khawaarij dhihi mayno waxaan la dagaalanno ma dhabna laakiin waa sifaynaynaayo waa tirtiraynaa war jenaraal biixiyo jooga xaradheere wuxuu yidhi cagtaan marinay wixii meelahaan joogay shabaabka midug ku harayna idima yaqaanuu yidhi dadkii wax ka soo geli lahaayeenna waa ka xidhnay waalma oo buu geliyey war looma ogola miya farxaan wuxuu iisoo sheegay baarsan guuri jubbada hoose ciidamadii deganaa inay gaadaan inay isku dayeen kadibna inta laga war helay xaa isoo soo wadaagay ka dhacday aryaadhaha war ma haysiine agaasimaha warfaafinta gobolka banaadir iidle wuxuu yidhi hortaloodii waa laga nasta magaalada rafaadka jidadka ku hay jirta jidadka laga mari way jirana beriga si xor ahaa loo maraa eeyahana muxuu ka yidhi yaa eeya xisaabta kuma darin iidle warlooda waa la xallin karaayo hilib macaan bay leedahay eegasoo loo xalinaya war dagaalkii maamulka gobolka banaadir looda ku qaaday hadda ma dhammaaday inaad magaalada loo ku soo dayda miyaad rabtaa war maxaad ka rabtaa midiyaa taqaana ha soo daaya dhaaf war iidle agaasimaha nadaafadda gobolka miyuu xilkiisa ku haystaa maxaa geliya afaaraha looda war agaasima iidle wuxuu yidhi go'aankiisii mudnaayoo dhowaan meeyar ku qaatay dadku waa mahadsheen war dadkii suuqyada gobolka banaadir wax ku iibsanayo loodu dhibaatada ku hayday eh. horta waa mahadsheen aryaadhaha waxaa la yidhi eh. ma og tahay magaalada muqdishaynu joognaa eh. ma miililicdan weli mana jiri ricooteen xubintii kalamaan ayaad maqlayseen guudahaan waa nagintaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka kala socoteen warbaahinta kulmiye gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa heesta gurya sama ku luuqeeyaan fanaaniinta kiisa xaji iyo cabdiqaadir jubba intaan barnaamijkan lamia ku kulmi doona nabadgelyo

nasiibkay adantana ku goosteaankayga iyo garashaday gurkiyo nasiibkay adantana ku gooste

hagaagiyo dayrtiyo gogoda ay jiilaal garda daadsaday geydhaha xagaagiyo gebigee adduunyadu halka labada gelinayo halkalgalatay wey nabada gelinayo halgalgalatay gadidkiyo dhalaartii gudcurkiyo habeenkii gabaldhacayba waagii gadidkiyo dhalaartii gudcurkiyo habeenkii gabaldhacayba waagii waa ah, ah, golnay dalka koo leeyahay nud waxaa